bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix lixdanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar diri alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala man ursila bilhuda wadiini alxaqi liyudhirahu cala diini kulli wkafaa billahi shahiida ama bacd waxaynu maraynay dariskii siirada ahaa xorayntii meeshii xunayn la odhan jiray qur-aankuna uu ka warramay waxaynu soo aragnay iyadoo nebigu uu qaybiyey calayhi الsalaatu wasalaam wixii maal ahaa ee meesha lagu hayay ama si kale aan nidhaahna khaniimadii dad iyo dunyada uma amara calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu faray zayd bna saabit saxaabiga zayd ibnu saabit la odhan jiray buu amar siiyeyo fa axsaa wuxuu soo tiro koobay maa baqiya min alghanaa'imi aniimada wixii haray aniimada wixii haray buu soo tiro koobay markuu waxyaabaha ka bixbixiyey rasuulku waqasamahum cala uzaati uzaat waa jamcu aazi aazi kuzaatu dadkii mujaahidiinta abuu qaybiyey bacda an ijtamaca ilayhi acraab intii reer miyigu ay kusoo urureen reer miyigiina way soo urureen dadkii meesha safeeye xoreeyeyna wuxuu uqaybiyaa wixii meesha lagu hayay qaniimadaha wasaaruu waxay noqdeen yaquuluuna lahu kuwa nebiga ku leh reermiyigii sanqa dhagaysiga ahaa ee sanqadu baxday eriyada ka dhawaabaa kusoo yaacay nebigii xoolo qaybinaya maalkii xunayn laga helay faraa badnaa waxay ku leeyihin iqsim calayna annagana wax naga si noo qaybi maalka wax nooga dhiig xooli ilaahay oo adigan qaybinaya maxamedowe eh. bal wax nasiib qolo waliba wax nasiibay soo badhisay carabtii ereyada ka dhaweyd xunayn xataa aljauuhu ilaa shajaratin ilaa geed ay ku kalifeenba iljaagu waxa ay macnaha waxay ku riixeen nebiga geed bay ku riixeen fatacalaqa ridaahu go buu ka qabsaday geedki nabigii baa faraqyada la qabsadayo ile baalkan maalku waa musiibe nebina la arki maayo haddii maal laxejecla timaadee dadkii markay hareeraha qabsadeen ayaa sidii uu isu sii berbarinayey ayuu geed isku xoqay geedkii baa go-ii sare kala haray aradaalka la marinaye fa qaala markaasaa nebigu waxa ihi rudduu ridaa-i ayuha annaas war go a iisoo celiya dadow koi waatanoo maradiibaa geedku iga qaatae war bal go-a iisoo celiya oo geedka iga soo furfura geed cadaada ayaa go-ii sare ka leefay nabiga caleyhi salaatu wasalaam markaa wuxuu doonay inuu isbaraxo oo inaanu isagu adduunye dhaqasho ujeedin uu usheego wuxuu ihi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee buu nebi maxamed leeyay in kaana lii shajaru tihaama dhirta tihaamada eriyadan gubanka oo dhan najdi iyo tihaama hayde in alla intan gubanka oo dhan dhulkaa ballaarane tihaamo la isku idhaahdo oo nacaman geela ama xoola ah hadday dhirtaas wada xoolo noqon lahay laqasamtuhu calaykum waan idin qaydin lahaa waxallo waxaad dhir arkaysaane meeshan ku taalla dhulkaa ballaaran hadduu xoolo noqon lahaa waan idin qaydin lahaa uma maa alqaytumuuni ilamaydaan kulanteen bakiilan anigoo bakayl ah walaa jabaanan fulaya walaa kaduuban been ala ah intaa midna igu heli maysaan buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam bakayl maa noqdeen fulayna ma noqdeen beenaalana ma noqdeen intaa midna ma ihi mana noqdeen waa saddex sifo liitoo iska agdow oo sideedaba qofku hadduu bakayl yahay dee fulayna wuu yahay oo wuxuu ka baqday in yaroo maala inuu dhiibe macadow uu dhicin lahaa haddii uu kari kari waayey meel maalka hadduu maalkiisiiba ku dhici waayo inuu dhiibo dee nafta inuu dhiibaana ka daran fulay waxa la idhaha qofka nafta dhiibi waayey u quuri kari waayo cadowga inuu la dagaalamo ayaa fulay la idhaahdaa bakaylkuna waa fulayuno isna maalkiibuu ku dhici waayo ilaa nafsiya laxajecladu marun bay wada baxaan bay idhaaheen soomaalidu waxay tilmaamayaan naftana in lagu laxajeclaado maalkana in lagu laxajeclaado kaduubna wuu noqdaa qofku haddii uu bakayl yahay siduu fulay u yahay uu beenaalena u noqdaayo siduu isu leeya dadkan kugu dhagay iska furfur beenunbu sheegi uma ilaa uma qaama nebigu waxa uu ukacay ilaa baciirihi awrkiisiibuu u yaro kacay rasuulku awrkiisii uu fuushanaayo halkan joogay wa akhadahu wuxuu qaaday wabaratan xabad tin ah ayuu kasoo qaaday min sanaamihi kuruskiisa kuruskiibuu in yaroo dhogora awrkii uu fuushanaab saa u eegayo saasuu in dhogora uga soo gooyay xabad dhogora macnaha kolkii hore luqad hadal buu wax ugu sheegay ficil buu wax ugu sheegaya far waaweyn buu wax ugu qorayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkan eh, ku dug yidhi si ay uga furfurmaan wuxuu hi ayuha annaas dadow wallaahi maa lii min haniimatikum haniimadiina kuma lihi bu walaa haadihi lwabara xabadaa tintaana ha ahaatee qaniimadiina cadowga laga helay inaan waxba ka qaadanayn xalla waxaa qaniimadahe afartan kun oo adhya afar iyo labaatan kun oo geela afar kun oo wiqyadood oo dahab waxaasaynu soo marayn alxabadaa tinta anugu awrka aan ka jaray ilaa kama qaadanayo ila alkhumus khumuska mooyaane khumusku ma ka taliyaabu shan meelood oo meel boqol labaatan waalkhumusu marduudun calaykum dee khumuskana idinkaan dib idinku celiya agoontii iyo musaafirkii iyo kii baahnaa iyo hubkii cadowga loo samaysanayay war waxaan khumuska la ilaano meel ma tageen waxa masaalixda guud baa ku bixiyaabu fabra-uu faadduu buri faadduu waar waxaa soo celisaan alkhiyaada walmakiid duntiiyo irbadda soo celiya ile meel waxaasoo maala laga helay ninba waxun baa ku yara tacalluqay ninba waxun buu gacanta yara sudhay dar halqafaylo way jiraanba markaa wuxuu i waxaan dareenaya in wax lala kala tegey oo qaniimadii ninba wax faraqa ugu guntameene alkhiyaada duntii wey makiidkuna waa irbada aduntii irbada u yare iska soo celiya buui kol haddaanaan anagu waxba ka qaadanayna dib idinku soo celinaya aan idin qaybinayo fa ina alquluula tuugadu maasha tuugada laydhaa hantida qaranka oo wax laga qaato wey yakuunu calaa ahlihi qofka xadho wuxuu ku noqdaa caaran ceeb wa shanaaran iyo foolxumo yowma alqiyaama wa naaran caaran wa shanaaran wa naaran yowma alqiyaama caartu waa ceeb shanaarkuna waa ceeb iyo cayr isku jira naartuna waa cadaab yowma alqiyaama warnimayo waxaan idiin sheegayaa qaniimada iyadoon la qaybinin ragga qaarkood wax ka qaata aakhiro waa naar adduunyadana waa ceeb aakhirana waa ceeb iyo calaf la-aan qofka intuu ilaahay fadeexadeeyo ayaanu waxna ka helayn intaasaan idiin sheegayaa nin walaba waxaad qaadatay iska soo celi marka geel duq baa loo tumaaye nebigu marka u horeeyaba wuxuu tilmaamayaa si tuugadu meesha uga baxdo inaanu isagu waxba qaadanayno wuxuu meelaystay aanu jirin musuq maasuqana marka la doonayo in jirridaha loo gooyo waxay tahay midibo midka uu ka sarreeyo iyo midibo midka uu ka mudan yahay inuu ka nadiif yahay qofba qofka uu ka mas-uuliyad wey markuu ka nadiif yahay musuqa waxa la idhaha ayaa midibo midka uu ka hooseeyana uu tusaale kasii dhiganayo ilaa waa la isku daydaaye wixii aan caaniyo nabad ahaynba waa la kala qaadaa marka haddii qofkii tusaalaha noqon lahaa uu dhagara ku dhagaroobo isaguba maalkii ummadda iska daayadu way adkaanaysa waxaa ku filan soo adiga adba qaatay adba qaadatee anna waan qaatay baa jawaabta u taalla ay tahay dabeedna waa la murmayaa un markaa wuxuu nebigu yihi war bakiilna maahi beenaalana mahi xoolaha ummadana xabad tin iga raaci mayso idina sidaa yeela dee idina anigii hormuudka idinku ahaaye waxaan eh, soo dhiciye ee rag u badheedha ee bilowgii ka soo qaaday ayaan xabadaa tineen awrkaa ka fujiye ka qaadanaynin idinkuna irbadiiyo dunbaa u yara iska soo celiy wax badan baa meesha yar dhacmay waanadii way gashay markaa asxaab kolku isagu tusaale isaga dhigay ila qofka mas-uulka ah ee muminka ahi waa namuunaji inta qawlkiisu waxsaxayo in la egna waa inuu ficilkiisu waxsaxaa oo hadduu qowlkuma wax ku saxaya yidhaahdo qof qof oo aanu ficilkii waxba ku saxaynin waxba ma saxmaa leanna qowlkiisa iyo ficilkiisa isweydaarsan hadduu wacdi kasta iyo bayaan kasta iyo barnaamij kasta iyo khudbad kasta wanaagsan soo jeediyo qof ase la og yahay inuu saaxibulmusuq yahay waanadiisu ma socoto marka nebigu markuu intaa soo jeediyey ayaa la qaatay war laabtaa laga qaataaye asxaabtu way ka guddoonteen nin waliba wuxuu qaatu soo celiyey fa saara wuxuu noqday kullu man akhada shay-an qof kasta oo wax ka qaatay min alkhaniimati haniimada ka qaatay khilsatan khilsa waxa weye ikhtalasa khilsa nin kastoo hoos wuxuu yara halqafayba wuxuu noqday yaruduhu inuu soo celiyo walow kaana haba ahaada wuxuu qaatay zahiidan wax yar wax yar yar yar yaroo bilaa macnaada ha ahaadee qof kastoo wax qaatayba markaasuu lasoo cararay buui dee kol haddii ceeb iyo cayr iyo cadaab intaasi adduun iyo aakhiraba ay wixii yare la qaatay ay kasoo baxayso nebigiina sheegay arana wa iga kan nin waliba wuu soo tuuray marka intii la hayay iyo intii yar kala firidhay wixiiba maalkii dib uu isugu soo noqday cadowga laga reebay uma sharaca yaqsid nebigu wuxuu galay markaa inuu ummadda u qaybiyo maalkii ummaddii markaa meesha xoraysay iyo gaaladii muslimiinta u jiibinaye iskala socde taageerayaasha iska ahaa reer miyigii soo uruuray waa la dhergayaa uun maalkaasi kolka ay qaataan iimaankana way ku dhowaan oo islaamnimaday jeclaan fa asaaba rajulu qofkii wuxuu qaatay arbacatan min alibil wa arbacuuna shaatan qof walba gaar ahaantiisa waxa ugu hagaagay afar geela iyo afartan ariya si kale hadii loo dhigo qof walba waxaa la siiyey dadkii goongoonida loo siiyey boqol boqolka halaad iyo maaha waxa weeye markii tirakoog guud ummadii meesha maraysay lagu sameeyey geel iyo adhiba waxa ku hagaagay qofkii insaka gala geelana insaka gala baa ku hagaagay adhigiina insaka gala waa kaa waa dakligii ay gaaladu ka samaynayeen waktigan xaaligaa ummadda islaamka ka qaadaan baadroolkooda iyo macdantooda iyo madaxooda ay ka qaadaan ayaa berigaa laga qaadi jiray iyaga ila marba kii laga wataa roonaadun baa laga qaadaya cashuurta madaxee iyadoo weliba dee nabiga calayhi salaatu wasalaam aana xadgudub ahayna xaq ahay marka ummadii mid walba waa xoolaysan yahay qofkaa hebel waa la xooleeyey soomaad maqal waa xoolaysan yahay qof waliba mar haddii geel iyo arisa kagela la siiyo wlfarisa alaaata amhaal dalik wlfaris walilfaris qofkii faras watay wuxuu qaatay alaaatu amhaali dalik intaas saddexlaadkeed afartii geel ahaa saddex baa loogu dhuftay labiyo toban geela afartankii ari ahaana saddex baa loogu dhuftay boqol iyo labaatan ariya waa ninkii tigni ka watay ee ummadda gaadiid kusoo kordhiyey ee cadowga si fiican uga hawlgalay isaguna dhowr iyo toban geelahiyo iyo tiro iyo dheeraad ariya ah, ayuu meesha ah ka dareeriyey waaya qaala rajulu min almunaafiqiina mid munaafiqiintii kamidabaa wuxuu yihi munaafiquna waxa weeye man adhara khayran wa abdana shara waa qof khayr qarsan shar qarsanaya ummaddana khayr u muujisanaya wuxuu iska dhigayaa inuu dadka iyo dalka iyo diintaba wanaagsan yihi intabana wuu xun yahay marka qaar meesha gurda raacisa ahaayoo iyaguna la socday colaalka ase iimaanku aanu kalxamaha u dhaafsanoo afkun ka ayaa nebigii qaybtan ku eedeeyey mid munaafiqa wuxuu yihi haadihi qismatun maa uriida biha wajhu llah wallaahi qaybtaa ilaahay wejigiisa loolama jeedo qaybtaa maxamed wax qaybiyey inaan marnaba ilaahay wejigiisa iyo cadaalad loola jeedin buy mid munaafiqa ayay kelmadaasi ka soo yeedhay oo sideedaba ninka ninsooreedka la ydhaha ninsooreedka ee nin ah eray xun kama xishoodo qofna xaqiisa ma mariyo laakiin waxa u muuqanaya un maalkaasunbaa u macaan oo u bidhaamaya marka ninkaasi nebigu aflagaadeeyey nebiguna markii u horreysayba ogeysiiska wuxuu ku bixiyey ee inuu cadaaladna ku qaybin doono waxna aanu ka qaadanayn kumuu eedaynin nebiga waxbuu qaatiyo waxbuu meeleeyey laakiin wuxu hi wallahi inaanu cadaalad wax u qaybin faqadiba calayhi salaatu wasalaam nebigu aad buu uga cadhooday xata xmara wajhu ilaa wejigiisii u casaaday cadho daraaddeed ayuu wejigiisii la casaaday oo sideedaba qofka bani aadamka ah shay uu qabo haddii lagu eedeeyo aada ugama cadhoodo waxuu beri ka yahay qofka haddii lagu eedeeyo ama lagu tuhmo waxaa ku dhaca u qaadan waa iyo ama kaad sidaa darteed waa been abuurab laba jeer buu sii xun yahay marka nebigu ninkan aada buu ugu cadhooday maqaalad buu u jawaabay markaa jawaabbuu siiyo wuxuu ihi wayxak allaha ku halaagee man yacdiru idaa lam acdil yaa cadaalad samayn doona haddaanan anigu cadaalad samayn rasuulku saasuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam waa cidinaba dii nebi maxamed la yidhi muu cadaalad samaynin yuu cadaalad ka heli doonaa falam yuaddihi adabahu nebigu cadhadiisii ninkan kuma fulinin falam yuaddihi qadabahu cadhadiisii ma fulinin an yantaqima linafsihi inuu naftiisa u argoosta iskuma dayo nebigu oo sida qofka mas-uulkaa ah haddii maqaaladaasoo kale lagaa yidhaahdo oo cidda ku tidi ama xidha ama ciqaaba u odhan lahaa nebigu muu samaynin xaashaahu waa ka nasahanyo uu ka hufan yahay calayhi salaatu wassalaam min dalik arrintaa nebigu xaashu ka ahaa xaasha haddii ilaahay iyo diintiisa iyo xaqa la ataago waa ficil qaadan jiray rasuulku isagoo xaqa u dhiidhiyaya haddii laakiin isaga la ataago shaksiyadiisa dadku ayuu u dayn jiray arrinta uu iska dul qaadan jiray dulqaadkaasu ku karbaashaya qofkii xumaanta galay bal lam yazid kama kordhinin nebigu an nasaxa waxadara an nasaxa waxadara nebigu naseexana wuu sameeyey waana u digay arguuldara kugu dhacdae ereygani kii la fudaysan lahaa maae ha u noqonin buu ku wa qaala lahu cumar wa khaalid ibn lwaliid raggii aada adkaa ee baatilka ku adkaaiyo ehelkiisa sida cumar ibn khaaab iyo khaalid ibn waliid ayaa dhawaaqay maxay yidhaahdeen marka ilaahiyo rasuulka daraaddii bay u cadhoodeen dacnaa yaa rasuul allah nadaa nebi allow nadaa nadrib cunuqa kan aanu qoorta ka jarneen kan ku aflagaadooday rasuulkii ilaahay xaqii iyo diintii buu meel kaga dhacay nebigii ilaahay iyo caalamka kore laga soo aaminay buui waa khaayin aan qoorta ka jarneena daah fa qaala nebigu waxau ihi laa inaga dah lacalahu an yakuuna yusalli waxaa laga yaabaa inuu tukade inuu tukado ayaa laga yaabaa dabeedna dadka qaarkood ay yidhaahdaan maxamed maanta wuxuu dilay mid tukanayo oo shahaadanayo muslina maxamed wuxuu laynayaa asxaabtiisa maxamed wuxuu sheegayaa dhab maaha maxamed cidna u turi maayo waxaasoo dicaayada xarbu dicaaya si aan u samaysmin inaga dah markaa rasuulku wuxuu ka jirayaa calayhi salaatu wasalaam iclaamka guudna uu ilaalinayaa warbaahintana si aan loo waswaasinin heeriga guud buu ka fikiraya sidaa darteed ayaa yuwaasin bayna almasaalixi waalmafaasid wuxuu isu miisaamayaa maxay maslaxadi ku jirta maxaase mafsade ku jirta waa maslaxad iyo shay wanaagsan qofkan dilka mutaysta in la dilo ile dil buu mutaysta waa mujrimo u ridoobe laakiin mafsadada iyo dhibaatada ka soo baxaysa waxa weeye dad soo islaami lahaa inay shakiyaan wuu iska fa qaala khaalid khaalid ibnu waliid baa wuxuu yihi wa kam min musallin alla badanaa mid tukanaya yaquulu bilisaanihi maa laysa fii qalbi carabkana ka odhanaya waxaan qalbiga kaga jirin aada bay u badan tahay buu mid iska foorfoorarsanayo tukanaya oo aanay iswaafaqsanayn qowlkiisu iyo ficilkiisu bal kaae uu nebigu tilmaamay inuu ashahaadanayo tukanayo oo haddana aan salaadiisii xumaanta u diidin ina salaata tanhaa can ilfaxshaai walmunkar salaadiisii kol haddaanay foolxumada u diidin lagama aqbalin wey faqaala sal allahu calayhi wasalam markuu asxaabigaasi caynkaa yidhi ayaa nabigu uu jawaabay isagoo saxaya mafaahiimta yusaxixu lmafaahiim waxa uhi inii lamuumar khaalid ow aniga layma farin an anquba inaan fatasho can quluubi innaas dadka qalbigooda inaad fetesho aniga layma farin walaa ashuqa can butuunihim inaan calooshooda dilaaciyo oo waxa qaaxada ugu jira aan daalacdo taasi aniga iima taallo ana axkumu dawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir anigu muuqaalka guud baan ku xisaabtamaya ilaahay baana qofka wuxuu qarsanayo kala xisaabtami doona mar hadduu ashahaatu tukadu ummadda ku darmay waynu iska day bukhaari baa wariyey waaya marka halkaa waxaad ka arkaysaa qofku haddii uu cadaalad sameeyo cadaaladdu ciday ka cadhaysiin kartaa inay jirto isagoo qofkani ku qanacsan cadaaladda laftigeeda ayuu haddana ceebayn buu keeni karaa marka wax lala yaabo maaha waxay dadku leeyihiin maahe waxa ku xisaabtan le waxaad yeelaysa wy walamaa acdaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam kolkuu nebigu bixiyey maa acdaa min tilka alcadaaya waxa uu bixiyey cadiyadaa faraha badan kolkuu faraqay liquraysh markuu quraysh siiyey wa qabaa'il alcarab iyo qabiilooyinkii carbeed ee eryadan ka ag dhowaa qaarkood soo islaamayeen qaarna imika soo islaameen ee weli dhuxushu aanay kasoo dhicin dhuxusha maalka iyo adduunyada u mamanaaye ukakanaa kulaylkii jaahiliyadu dadku kusii jiray markuu sidaa maalkii ugu faraqay ee u qaybiyey wa taraka alansaara ansaartiina uu ka tegey ansaartii reer madiinana aanu waxba ka siinin wixii qadiba bacduhum xataa qaaluu qaarkood baa cadhooday jeer ay yidhaahdeen sidan soo socota horaynu usoo maraynay tobankii kun asxaabi ee galay maka qurayshi inay ahayd ama muhaajiriintu inay ahaayeen intii ugu yarayd ragga ugu badanina ee meeshaa qabtee xoreeyeyna waxay ahaayeen ansaar iyagaana nebiga calayhi salaatu wasalaam markii qurayshi halkan ka eriday maka soo dhaweeyo saldhigay ilaahayba siduu uga markhaati furay wاladiina tabawau daara wاliimaan wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayh walaa yajiduuna fii suduurihim xaajaة mima uutuu wayu'tiruuna calىa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaaئika hum اlmuflixuun ilahay baa saa u amaaray reer quraysheed iyo ciddii uqaxday xaggooda xoolahoodii bay la qaybsadeen beerahoodii dibudejin bay ku sameeyeen deeq badan bay ufidiyeen waxba kalama yeelan markuu haddaba rasuulku xoreeyey maka xunayn eriyadaas oo dhan wixii laga helay siiba xunayn xoolihii faraa badnaa iyo mood iyo noolba wuxuu ku teediyey u badiyey dadkii carabtii iyo kuwii soo islaamay iyo kuwii islaamkooda la rajaynayey boqol boqol halaad konton iyo ataynu soo marayn xoolo aada u fara badan buu uqaybiyey asxaabtii mujaahidiinta ahaa ee muddada dheer tobankii sideedii sannadood dagaalka la soo wadayna iyagana iimaankoodu ku haleeyey qolana adduunyadanu u dhiibay qolana iimaankoodu ku haleeyey waaya tijaabaase socotee sidaa kolka hore casharka ugumuu sheegin tijaabaa laga qaadayaa dadka wuu qaybiyo ficil ahaan ku bixiyey tan haddaba kolkii uu sidaa ansaartii uga tegey ayaa qaarkood cadhoodeen qaar kamidi ansaarta laftigoodiina dee munaafiqiintii baa ku jira daaqadaha inaga wada fura si laydhow inooga baxdo hawada iyo dee moogta roobku malaha dhibic kasoo soo galaysaa ma jirta imika waaya xataa qaaluu ilaa ay yidhaahdeen ina haada lahuwa alcajab wallahi arrintani layaab bay leedahay ina haada lahuwa alcajab waa layaab yucdii qurayshan qurayshi buu nebigu ku taxay maalka wayatrukunaa ansaartayadii haddaanayna wuu naga tegey wa suyuufunaa seeftayadiina taqburu min dimaaihim taqburu way dhibcaysa min dimaahim dhiiggoodiiba ka dhibcay noocii dee dadkii la xoreynayeyna iyo kuwii lala dagaalamayey iyo kuwii khadyaanka laga taagnaa islaamka dhibay ee imikaba seeftu ay ka qoyanayd raadkooda iyo reerahoodii inbuu nebigu waxsiiyayo mujaahidiinta iyadii meesha xoreeyaba lamu hadal sidaasay yidhaahdeen qaybka shaksiyaad un baa yidhi laga yaabo ama inay munaafiqiin ama iimaankoodu aanu adkaanin oo iska yaro daciif ayaa hadalkaa yidhi wartalo haddaanu ansaarnahay dee dadkii hadhaaga ah, wixii kasoo haray wixii aanu erinay iyo wuxunbaaba dee waa sidee fa balagahu daalika warkaasaa nebiga gaadhay oo loo sheego oo la yidhi dad baa wax yaro nuunaynayo tuhmaadaasaa soo aroortay fa amara bijamcihim nabigu wuxuu ihi asxaabta ha laysu wada keeno fa faamara bijamcihim war soo ururiya bu wixii ansaara colka waxalla wixii ansaara shir gaara walaysa macahum kayruhum cid kalena lama joogto anugu wuxunan u baahnahay buui maanta waxalla wixii ku abtirsada ansaar quraysh iyo carabta kale maya shirka ma imanayaan asxaabtaba ha ka tirsanaadeen falama ijtamacuu kolkii ay soo urureen iyagoo tobaneeyo kun ku dhow qaala wuxuu hi ya markaa kolka hore wuxuu nebigu bilaabayaa badbaadadu ummaddan u sameeyey khayrkuula yimid diin ahaan wuxuu tilmaamayaa marxaladay markii joogeen markuu taa tusiyo xoogaa yaroo baani siaa u dhiibo ayaa haddana dhanka kale uu u dabcinaya oo isugu daraya ammaan iyo duco kolka hore xaqiiqadu u dhiibaya kolkaasu haddana u dabcinayaayo waxa uu sheegaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ammaan wixii ay xaqu leeyihin halka isaga ay ka taagan yihiin ducana wuu ugu soo gebagabaynaya dabeedna mirqaan bay cerkaa isku shareeraya wixii naxli ahaa ee lagu guray ayuu ka buufinaya sida qofka mas-uulkaa looga baahan yahayna waa nooca isagiiyo bulshadiisu inay xidhiidh adag yeeshaan ila waa laba waa laba isla jaan qaadaya marka haddii la kala dhex galo ay kala go-an yihiin dhibkeeday leedahay wixii mushkila jirta waa inuu saxayaa si xaqiiqaa u saxayaa waa inuu og yahay waaqica bulshadiisa oo uu xidhiir u leeyahay la leeyahay oonu ka dhacsanayn hadday noqdaan kala laba kala ummadood qofkii mas-uulka aha iyo raciyadiisu hogaamin lama idhaataa markuu nebigu isu keenay baa wuxuu yihi yaa macshar alansaar waan ururkii reer ansaareedow maa maqaalatun balaqatnii cani balaqatnii can maqaaladii ma jirtaa isoo gaadhay maxay tahay war isoo gaadhay iyo dicaayad wuu u baxay nebigu wuxuu ihi alam ajidkum dulaalan war miyaanan idin helin idinkoo hallowsan oonan idinku imanin madiina fahadaakum allahu bi ilaahay baa sababtayda idinku hanuuniyey wax qofku uu helana hanuun baa uqiimo badan wacaalatan fa aknaakum allahu bi fuqara ahaydan oo ilaahay sababtaydu qani idinkaga dhigay oo dee wixii cadowga uu hayay oo dhan gacantaa la soo mariyey diinta daraaddeed iyo quwada ay leedahay wa acdaa'an sawcol maydaan ahayn oo qabaail isumaydaan layn jirin la idhaa aws iyo khasraj taallafa allaahu bayna quluubikum bi ilaahay qalbigiinu isu geeyey aniga sababtay wax walba ilaahay baa leh laakiin anaa sabab u ah idinkoo dirta iska asla oo laba qoloo yuhuudda kamida la safan la kala safsay oo wiiftu duulayso oo xarbu bucaasay dagaalkii boqolka sannadood soconayay uu idin dhex marayo sawtii diintu uu ilaahay iisoo dhiibay idin midaysay qur-aankuna taa uu ka markhaati furay wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaaan faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar faanqadakum minha cudqarkiibaa saarnaydeen baa ilaahay qur-aanka uu ku yidhi markaasaa ilaahay islaamka idinkaga badbaadiyo diin baa dad midayno qiiqada ah ayaa wuxuu uga jawaabay quraysh baa wax la siiyey nebiguna cid oo dhan isagaa ugu fasiixsanaa ugu baliiqsanaa wuxuu ihi ina qurayshan waar nimankan aan isku qola ahayn xadiidu cahdin waktigoodaa ku soo dhowaaday bikufrin wa macsiya gaalnimo iyo macsiyo iyo jaahiliyad ayay dee shalay ka toobad keeneen wa inii aradtu waxaan doonayaa an ajburahum inaan kabo qalbigana circiraya wa ata'allafahum aan ku soo dhoweeyo armaalka dhinacii khayrkala anu isticmaalayaayo nimanka diintii iyo islaamnimada iyo khayrkaa lagu soo dhaweynaya xubibat ilanfus bixubbi man axsana ilayha wa bibugdi man asaa ilayha qofka bani aadamkaana naftiisa waxaa iskaga abuuran inuu jeclaado cidda usabafasha inuu noco qofka waxba siin waaya asalkeedaba qofka bani aadamka iskaga abuuran aqadibtum miyaa cadhooteen buuri yaa macshar alansaar ansaaray miyaa cadhooteen dee fi anfusikum gaar ahaantiina isula cadhooteen miyaa lishayin qaliilin min addunya ma yaro addunyaba u cadhooteen alaftu bihi aan ku soo dhoweeyey qawman liyuslimuu qolyaan ku soo dhoweeyey si a u islaamaa wawakaltukum idinkana waxaan idiin tala saaray oo aan idinku haleeyey ilaa islaamikum asaabit alladii laa yuzalzil aw laa yuzalzal islaamkiina sugan ee aan ciirciirayn iimaankii baa idin biyo dhigay qanjaha idin jooga islaamkiinu dee wuu adkaaday bu ha ku miciyaystay baa tihiin alaa tardawna yaa macshar alansaar wa reer ansaaradow miyaana idin idinka farxinaynin an yadhaba annaasu bishaati waalbaciir bani aadamka kale inuu kaxaysto geela iyo ariga wa tarjicuu rasuula allahi birasuuli illaahi ilaa rixaalikum idinkuna rasuulkii ilaahay kaxaysataan oo reerihii kaxaysataan carabta halkana inagaga soo haraysaa waxay la hadhayaan geel iyo ariga idinkuna waxaa gelbinaysaan oo kaxaysanaysaan rasuulkii ilaahay khalaaiqda usoo diray oo dhan ee ugu fadli badnaa madiina ula noqonay maka kuma haraya rasuulku imika iyadoo weliba daarulislaam noqoto iyadoo deegaanku ku dhashay ahayd waxyu kaga bilaabo iyadoo qibladii iyadoo reerkoodu degan yihi kuma harayo laakiin idinka ayaa kaxaysanaya rasuulkii ilaahay xaruntiisi iyo xudunta islaamkuna iyo dowladda islaamkuna waa halkii watarjicu birasuuli illahi ilaa rixaali wartaasi miyaana idinka farxinayn fawladii nafsu muxammadin biyadi ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay marka arinka waa adag yahay uu sheegayaabuu saa u dhaaran jir lowla alhijra u qaxoontigu jir inaan maka kaxay madiine tegey lakuntu imra'an min alansaar waxaan noqon lahaa shaksi ansaara isbahaysiga ansaarta iyo kuwa ku abtirsadaabaan noqon lahaa walow salaka nnaasu shicban hadday dadku maraan Ehm, meel gol hadday maraan shicbigu waa gosha labada buurood udhaxaysa dadka ilaahay oo dhami hadday meel maraan gooniya wasalaka alansaaru shicban ansaartu keligoodna ay meel maraan la salaktu shicba alansaar waxaan mari lahaa wadada reer ansaareed ansaar baan dooran lahaa ma reerkayga yeryeebe iyagu soo dhaweeya ardad iskuma jiro wuxuu ugu daray meelaha qaarkood haddii dadku ay maraan waadiya meel banaan ansaartuna meel yaroo cidhiidhi ay maraan halka cidhiidhigaan mari lahaa riwaayooyinka qaarkood waxay ku darayeen annaasu bitaarun waalansaaru shicaarun dadku waa go-ayga kore muslimiinta kale ansaartuna waxa weeyaan garankayga hoose dadka kale waa taageerayaal guud iyaguna waa taageerayaal gaara oo xoghaynay ah maxaa u haray ammaantaasu kala daalay deanna ma aha iyo mujaamalo sida madaxda dadka qaarkood waxaanay lahayn ay u siiyaan maaha tani laakiin waxaan xaq bay u leeyihin waa miday mutaysteen wey oo nabigu run ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam ducuu ugu soo gebagabeeyey allaahuma arxam ilansaar ilaahay oo ansaarta u naxariiso wa abnaa'a alansaar ansaari intay sii dhashay ubadka oana ilaahay u naxariiso fabaka alqowm qoladii meesha joogtay oo dhan baa wada ilmeeyey xataa ikhdallat lixaahum ilaa garhkoodii uu qoyay quluubtoodiibuu taabtay oo uu ka dhawaajiyey wa qaaluu waxay idhaahdeen radinaa birasuuli illaah rasuulkii ilaahay waxaan uga raali noqonay qisman wax uu qaybiyey wa waxadan iyo radina birasuuli ilaahi qisman waxaba rasuulka ilaahay baanu ku raali noqonay qayb ahaan iyo calaf ahaanba rasuulka aanu qaadanay kol haddaad tidhi qayb ahaan idinkaan idinku raacay waanu kugu qanacnay qayb ahaan oo aanu ku helnay iyo calaf ahaanba hadday dadku qaateen geeliyo arigi inaguna aad tidhi idinkaan idinku biran isfahaysigiina aan ahay qisman waxaban rasuulka ilaahay waanu ku qanacnay inuu noo raacay qayd iyo cadaalad iyo dheefba uma اnsarafa calayhi الsalaau wasalaam nebigu wuu dhaqaaqay watafaraquu iyaguna way kala hawlgaleen macnaha waa maarayn iyo maamul iyo xikmad iyo qancin tii ugu fiicnayd wey saasu ahaa nebigu calayhi الsalaau wasalaam dadkana keliya laguma qancin karo dunyade waa in xikmad iyo quwad iyo jaadibiye toojiidasha ay jirto oo qofka qiyaadiga ahi waa inuu leeyahay quwad qowl ah oo uu dadka ku qancin karaa waa inay jirto oo bani aadamka qalbigooda uu ku qancin karo sidaasuu ku xalliyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dad xoolihii buu siiyey ansaartiina iimaankooda macnaheedu waxa weeyaan ninka aan xoola siiyo ma aha kaan dad ugu jecela laakiin ka aan ku aaminay iimaankiisa weeye kaan dad ugu jecelah saasay tahy dadku inay isu ogaadaano aan loo qaadanin ka loo buuray adduunyada inuu yahay ka lagu jeceliyo ilaahay xikmadiisaa sidaas oo macnaheedu maaha dadka adduunyadan ku nool kuwa ugu dhaqaalo badan ummadaha ugu dhaqaalo badan iyo shaksiyaadka ugu xoolo badan ma kuwaasuu ilaahay ugu jecelya mise wax kalau ilaahay dadka ku jeclaadaa dee ilaahay baa subxaana watacaala tilmaamaya waxa uu dadka ku jeclaado inay tahay diin iyo iimaan iyo addoonnimo uu xaqiijiyo qof laakiin qofka oo dunyo badan qofku adduunyada ku baraadhaystay siintan adduunyada la siiyey maaha inuu ilaahay ku jeceli ee waa inuu ilaahay ku imtixaanayo rasuulkuna sidaasuu ahayo adduunkan dee qof u badiyey macnaheedu maaha inaan ku jeclahay qaaraan weli islaamin baabu siiyeyba dee wufuudu hawaasin reer hawaasin baa soo bilaabmay iyagoo wafdiya marka markay dadka waranka waranka xaqu ogolaadaa weediisuna ay gelaysaaye nimankii la kari waaye xunayn jabiyey muslimiinta ee hawaasin iyo saqiib habaqlahoodii baa soo bilaabmay marka kolkii maatidii iyo dad iyo dunyada gacanta lagaga dhigay ayaa meel kale iska soo qabtaan ma jiraan ahayn inay toobad keenaan dadkiiyo dunyadiiba waxaa ka haya nebigii asxaabta nebigii asxaabta haddii ay u iman lahaayeen markuu maka xoreeyey halkay dagaalka ka soo bilaabeen hadday odhan lahaayeen waa nakan wanaagaanu kugula rafiiqna dadkooda iyo dunyadoodaba waa loo dayn lahay laakiin markii bay yidhahdeen ina dayn maaye aan kaga horeyno ka horeyntiina waxay keentay in hilfaa loo qaado dabeetana maanta ayaa iyagoo jilbaha dhigay ay yimaadeen wa bacda bidca casharata layla dhowr iyo toban habeen kadib markii uu nebigu meeshaa ka foor qaaday jaaahu sal llahu alayhi wasalam nebiga waxa u yimi wafdu hawaasin meeshu reer sakiif iyo reer hawaasin ba labada qabiilo ugu baandheeraysan ugu farabadnaaye hawaazin baa soo dhacay yalashum zuhayr ibnu suad ninkii odayga ahaa ee madaxda ka ahaabaa hogaaminaya wa qaaluu ya rasuula allah rasuul allah ba way baryootamaya ina fii man asabta ina fii man asabta dumarkana kuwanaa qabsateen ee maatidaa ah waxaa ku jira alummahaat walakhawaat walcammaat walkhaalaat waxaa ku jira hooyooyinkayo walaalahayo edooyinkayo habaryarahayo rakuma noola xalalo wixii maati ahaa ee nagu xeernaa dee agtiinay joogaano waa soo sumsumiseen wahuna makhaazi aqwaam dee qolo waa caarkii lagu ceeboobi jiray bay dhah khizigu waa duliga nakhaasi waa jamci nakhaasi aqwaam qola haddii ay khizi iyo duligu ku dhacayo de waa dadkoo maatidooda laga qabsaday marka waa qol qoomku iyo anagu waa ku dulaysanah maatida iyadana naatee gacanta ku haysaan meeshii shahaanada iyo raganimadii nooma noolaa wanarqabu ila allah ilaahay baanu rajaynaynaa wa ilayka iyo adiga ilaahay iyo adiga un baanu maanta marti unahay ya rasuul allah halkaasay galeen nimanka wa qaala zuhayr ninkii colka hogaaminayay wuxuu usii gudbay haddana beerlaxawsi intaa ka dheeraada wuxuu hi ina fi xadaair xeryihiinan iyo malaaji'dan mukhayamaadka deegaankan agtiina ah ee ku ururiseen dadkan maatida ah ee naga qabateen waxa ku jira nebi allow camaatik wakhaalatik waxawaadinik camaatika dooyinka mukhaalaatika habaryaraha waxawaadinik iyo kuwii markaad yarayd ku soo xanaanayn jiray ila xarimati sacdiya annaga ahaydoo reer bani sacad baanu nahay dee dumarkii ku xanaanayn jiray iyo kuwii aad isku xidxidhnaydeen dee dumarkii kuna yakfilnak waxay ahaayeen yakfilnak kuwa ku kafaalo qaada dagaalku u dhaadhacay uma qaala markaasaa dabeedna wuxuu raaciyey abyaatan baydad shicira yastacdifuhu biha uu nebiga ku beer laxawsanayo ilan gabayguna dareen gaara ayuu sii leeyahay si aynu kusoo arkaynay kacbu bnu zuhayr oo kale mnun calayna rasuula allahi fii karami fainaka almaru narjuuhu wanantadiru mnun calaa niswatin qad kunna qad kunta tardacuhaa qad kunta tardacuhaa id fuuka mamlu'aة min maxdiha duraru inaa lanashkuru liلnacmaaءi in kufirat wacindana bacda hada اlyawmi mudahru inaa nu'milu cafwa minka nalbashu hadya اlbariyati an tacfuu watantasir faalbis اlcafwa man qad kunta turdichu min ummahaatika ina alcafwa mushtahiru dhowrkaa bayd buu teriye shantaa bayd ninkii odayg ahaa wuxuu hi umnun calayna nagu galladayso rasuul allah fii karamin adoo noo deeqaya maanta gacmahaanu kuhoosaysanaaye noo deeq fa inaka u narjuuhu waxaa tahay qofkaanu maanta rajaynayne wanantadiru aanu sugayno waa nimankii yidhi maxamed mar hadduu maka ku soo quustay waa isku ranax haddaynu nahay reer xunayn iyo daaif inagu aan ku hinjin ee soo duulay ee nebigu si walba uga meeraystee la kari waayey markii horeysayna muslimiintii labayo tobanka kun ahaa jabiyey maanta halkaasuu maraya waxa uhi omunun manigu waa galladay gacan iyo gallad moo fidi u fidi buuhi calaa niswatin dumar qad kunta tardacuhaa aada shaqi jirtay dumarkii dee naaska kusoo jaqsiiyey xaliima sacdiya ay ka ahay dee kuwaasoo aada shaqi jirtay dee maanta dee u nafisi id fuuka mamluu'a afkaagii waxa uu yahay mid ka buuxsamay addurab caano min maxdihaa makdihaa buu i laakiin sida saxiixi waa min maxdihaa caano saafiya afkaaga ka buuxsamo dumarka aad ka jaqday halkaas ayuu maray innaa lanashkuru linnacmaa annagu nicmada waana ku mahadnaqayna haddaad gacan noo fidhiso in kufirat haddii laga gaaloobo dad dafira ay jiraan maanta nicmadaad noo fidiso ma ka gaaloobayo wa cindanaa agtayada bacda haada alyowm maanta kadib mudakhalu kayd ba ahaaday abaal aanu ku hayno wey inaa nuamilu waxaanu ku yidhi diilanaynaa cafwan minka dulqaad aada maanta noo dulqaadato kaasoo nalbasu aanu sida dharka u huwan doono maanta inaad sida dharka cafis noo huweyso oo aada nala saayirto hadya albariya yaa hadya albariya kii khalqiga hanuuninaya in tacfuwa tantasir an tacfuwa watantasir inaadna cafido oo aad maanta sidaa nagaga guulaysato ila qofka waranu lagama guulaysta cafiskana marmaraa laga adkaadaa fa albis ilcaf cafiska waxa aad ugu deeqdaa oo aad sida dharka u huwisaa man qad kunta tardacu ciddii aada shaqi jirtay oo min ummahaatika hooyooyinkaagiia ah. ina alcafwa mushtahiru cafigu waa kii caanahe aan cidnaba ka qarsoonin ninkii waxaasuu daldalay waayo waa la tolay oloshay weyn faqaala sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu yihi ina axaba alxadiidi ilaya astaqu warnimayo war oo dhan waxaan u jecelay ka runta ah macnaa ergadiina yeelay laakiin run sheega war oo dhan waxaan u jecelay anugu beentaan u neceba runtaan u jecelay fakhtaaruu ixda daa'ifatayni laba qaybood miduun doorta ima asabya wa ima almaal ama dadka doorta ama dunyada doorta libaaxiyadii ilaahaye micillisanaya idinku hamaansaday suuragal maaha in labada lagawada qaado wey ama dadkaad doonanaysaan iyo maatida dumarkii iyo caruurta addoomaha ah ama waxaad dooranaysaan xoolaha faraha badan ee laydinka qaaday labada laydin soo wada celin maayo waqad kuntu waxaanaan ahaa buu ihi intadartukum waanaan idin sugay bui xataa danantu jeeraan u maleeya annakum laa taqdimuuna inaydaan soobagelayn muddaan jaanis idin siiyey bui dhowr iyo tobankaaba hoostaan idinka yar sugaya balsi ah intaan dee la dhaqaajinin inaad jaaniska soo gaadhaan baan idin yar sugay ilaa aan u maleeyay anakum laa taqdimuun inaydaan imanayninba maanta timaade kala door faqaaluu waxay idhahdeen maa kunaa nacdil annagu dee ma simi karayno lama simi karayno bilaxsaabi dhalashada iyo abtirsiimada shayan waxba macnaha dadka lama simi karayna dee dunyada kol hadday dad iyo dunyo noo taagan xasabku waa dhegta iyo sharafta iyo nasabka biaxsaabi shaya dee dhegtayada iyo sharafta sharaftayada iyo nasabta dee anagu cid lama simi karayo macnaa waxaanu dooranay wey dadka urdud calaynaa noo soo celi nisaa'ana wa abnaa'ana dumarka yagiiyo iyo inamadayada fahuwa axabu ilayna kaasaanu jecelna walaa natakalamu fii shaatin walaa baciir neef fadhiyaha iyo awr toona kama hadlayno ari iyo geel toona kama hadlayno warkaasi wuu ku daaye dadkiiyo dunyada dadku noo soo celi dumarka iyo caruurta unoo soo celi waay wuu ka saxeexaya faqaala sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi maa lii anigu intaan helay weli bani cabdilmualib iyo reer bani cabdilmualib oo dhan inta heleen fa huwa lakum idinka ale laga bilaaba saxeexaya war meesha waa la qaybsado mujaahidiin baa kala tege aniga iyo waxa ku abtirsada bani cabdilmualib oo dhan ila dad waxba iyagana la kala qaatee intaa waan awoodi karaa inaan idin damaanad qaado dumarkiiyo caruurtay qaateen inaan soo celiyo taa igu qora waa ballan laakiin dee dadka kale miyaa ilan ilaa reer miyigii baa ka qayb galay oo kuwaan islaam ahayn baa ka qayb galay oo dad kuwaa noocnooc oo waa la isku dhex jiraa wixii waa lala kala dhaqaaj waa lala kala teginuna qaybi way dhacday waa tay aanu soo marnay dadka kale farsamaan idiin samaynayaa bui khad baan idiin jeexayaa amartaanoo ijraa'aad sax ah oo aan maaragtay khiyaali ahayn laakiin dadkaana awoodda lagu siinayo wixii gacanta kulahaa ilaahay uu siiyey ilaahay baa siiye waclamuu anamaa qanimtu min shayin faana lilaahi khumusa wixii aad qaniimaysataana heshaan manaa dee idinku qaata khumuskana bixiyabe war farsamo waa la istilmaamayaa bui tilmaantayda raaca faidaa ana sallaytu duhra faqumuu waquumuu war marka aan duhurka tukado ee asxaabtoo dhan isu wada yimaadaan intoo istaagtaan waxaad tidhaahdaan naxnu nastashficu birasuuli illaahi ila lmuslimiin wa bilmuslimiina ilaa rasuuli illaah sidaa dhahad markaa qofka inaad tilmaami karta halkan laga qaadanaya wixii xaq uu leeyahay iyo wixii cadaalada iyo usluubka oo markaa e, ku ergegeli lahaa inaad mustashaar noqonayso almustashaaru mu'taman naxnu nastashficu birasuuli illaah rasuulkaanu erge ka dhiganaynaa ila almuslimiina muslimiinta waxa iyagii qaatay baanu erge uga dhiganaynaa ehanoo ergeeyo wabilmuslimiina muslimiintan meesha fadhida ee mujaahidiinta ana ergaanu ka dhiganaynaa ilaa rasuuli laahi rasuulka inay nooga ergeeyaan waan isu kaayodira ishfacuu tujaru wayaqdi laahu calaa lisaani nabiyihi maa shaa xadiidku wuxuu ahaa ergogala si ajir u heshaan ilaahayna rasuulka wuxuu doonu ka yeedhsiinaya rasuulka ergaanu nahay muslimiinta hanooga ergeeya dhaha muslimiintana ergaanu naho waa idiin fadhinaa erge islaame iyaguna rasuulka hanooga ergeeya war farsamadaa sameeya bacda an tudhiruu shardi baa ku xidhan bacda an tudhiruu islaamakum intaa islaamkiinii muujisateen wa taquuluu tidhaahdeen naxnu ikhwaanukum fi diin ha idin horeysa bu meesha arrinta laydinku dabcayaa maognahe tolnimada rasmigaa baan idin laqimayaae eh. shahaadadii islaamkana iyadoo idinka dhab ah ku yeedhiya ku dhawaaqo inaan islaam ahayn cidina meeshan u nafisi mayse si ragga quluubtooda ay usoo dhawaato marka samaysaan ergada ah islaamnimadana ashahaad bacda an tudhiruu islaamakum wataquluu naxnu ikhwaanukum fi diin aan walaalihiin baanu nahay oo diintii kusoo biiray oo toobad keenay oo eh, islaamnimadu ay ka dhab tahay ar walaalayaa halkaa ka bilaaba fafacaluu sidii bay sameeyeenoo casharku udhigay bay akriyeen ilawa cashar wanaagsan oo rasuulku sal allahu alayhi wasalam wuxuu kiigii u siinaya waa furihii furihii raggan u yaqaanaa faqaala sala allahu alayhi wasalam liasxaabi asxaabtiisii buu markaa nebigu sidan ku yidhi halkaa waxaad ka arkaysaa haddii aad wax islaaxinayso ama aad tihiin dad muslixiinahoo barnaamij khayra sii khatibayo oo dad doonaya inay ku hirgeliyaan hoosu soofaqu uu iska banaanya iyo habeenisaso aragu yaanay sax ahayn marka laleeyahy amrun qad qudiya bileyl waa arin xalay lasoo dhameeyey kolka dadka lagu eedeeya waa marka xumaantaya laakiin haddaad soo kaartaysaan habeenkii oo waxa aad soo hagaasinaysaana uu yahay dadkaa khayrka iyo wanaagga iyo wax ilaahay uu ka raali yahay sidaynu ugu hirgelinaa de waa tan oo kale nebiguu la soo faqay qolada iyagiiyo wixii qadimayuu la soo khatiray kolkaasuu dabeetna iyagii u dhiibay kolkaasuu isagiina haddana la taageeray ilaa haddii kale waa niman dee acraab soo ahaan jiray iyo dad jaahiliyad kusoo nooloo ficilka badanay ahaan jireen meel kaleo dad ka xanaajisay ataagi lahaayeen meel kale oo raggan ka xanaajisa ayay ataagi lahaayeen marka wuu saxaya wuu jahaynaya waxaa kaloo lagala baxaya haddaad doonayso wax khayrle inaad ka midha dhaliso ehelkiisa lala tashadaa ehelkiisa ayaa lala tashadaa istishaarada waxaa la yidhahdaa ma sahlana waa kii ninkii yidhi dee weligeyba gar laygama helino intaana geedka tegin unbaan si akriya wey marka haddaan ku fashilmayo mustashaar ayaa odhanaya iska da nimankaasi sidaasay sameeyeen nebigu marka asxaabtiibuu isu taago hadal buu jeediyo ilaahay ammaano amaa bacdu intaa kadib ragow fa ina ikhwaanakum haaulaai war walaalihiinni waa kuwa waa walaalihiin imika wa kuwani jaa-uu taa'ibiin way yimaadeen iyagoo toobad keenay santaagii iyo kibirkii iyo gaalnimadii iyo jaahiliyadii iyo wixii aynu waranka dadka ugu ridayna way soo dhaafeen wainii qad ra'aytu anigu waxaan ku qancay buui an arudda calayhim sabyahum inaan maatidoodii u celiyo wixii aan qaatay anigu anaa iska bilaabaya faman xaba qofka jecel an yuayiba bidaalika taydaasoo kale inuu jeclaysto falyafcal ha sameeyo ikhtiyaarka idinka ale amar ma jiro oo qofku waa milki uu leey xoolahaaga inaan amarka guridan kula bixi ma ah ee waxa weeye sidaas ma kula fiican bal sidaa ka war manaa waa inaan waa soo jeedin iyo amar bay kala yiini wal aniga soo jeedin bay iga tahay tusaalena waan ku ahay waxaan idin sheegay falyafcal ha sameeyo waman axaba minkum ka idinka mid ee jeclaada an yakuuna calaa xaddihi inuu qaybtiisa iska xejisto ha xejisto laakiin ha noo soo celiyo xataa nucdiyahu iyaahu ilaa si aanu uga siino min awali maa yufiiu allahu calayna waxa ugu horeeye ilaahay uu noo soo celiyo min awali maa shayka ugu horeeya yufiiu llahu calayna ilahay cadowga uu nooga soo celiyo falyafcala sameeyo ka doonaya inuu bixiyo u ka haro maantidii uu soo celiyo xor buu yahay kii kalena waxaan idiin soo jeedinaya in maatidii lasoo celiyo qofkii idhaahdo anigu saamixi maayo waxayge waa ku dhegana waanuu qorayna intaasoo qof buu qaatay intaasoo addoon buu lahaa dabeedna aniga ayaa u damaanad qaadaya shayga ugu horeeyaynu helaan ka siinaya intii oo addoon laakiin kolley waa la celiyo saasuu ugu dhigay nabigu alayh salatu wasalam faqaala almuhaajiruuna walansaar dee raggii xulka ahaa ee tarbiyada qabay ila way tarbiyaysan yihiin oo nebiga markaa layrka uu shidayo layrka cagaarana uu shidayay la fahmaya waxay yidhaahdeen maa kaana lanaa fa huwa lirasuulillaahi wax wixii aanu qaadanay nebigaan usoo celin meeshuu doonaya isagoo hadhigo annagu ka hadhna wey in alla intii nebiga la fahmaysa saasay yidhahdeen wamtanaca waxaa iyagu ku dugleeyey min daalika wixii ay heleen jamaacatun min alacraabi nimankii reer miyiga ahaa <laughs> reermiygu busaaradaa ka yalagdhawo xayraan haar xaggaad sheegaysaa ur geel baabaana helay soomaaliga boqol halaa loo dhiibay balka warka carabkuna waa la mid way ku midsadeen iyagu raggaasi waa kuwe kalaqrac ibnu xaabi waa cuyeynat ibnu xisn waa cabaas ibnu mirdaan waa raggii aada garanayso aynu xalayta gabayadooda ka warramayna lahaa ii kordhi cabaas ibnu mirdaas waa ti aynu soo marayno iyo dee gabaygii uu tiriyey iyo geelii loo kordhiyey waay intaasi waxay dhahan may shan kol haddii la helay way dhanta faakadahu rasuulu sala allahu calayhi wasalam nebigu uu ka qaaday minhum qarda amaah buu uga qaaday wuxuu waaye idiin ogolin kol haddaad doorateen qasab ma jiro laakin amaahiya qarda amaah amahdana waa la ogolin adigu misaad leedahay intaasoo qof baan adoommo u helay amaahi aru qora mar hadduu nebigu wax ballan qaadana qasiri maayo goodha wuu kordhinayaaba waxa u horeeya la helo ilaahayna ki hana u iibiye wa mara sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu amar ku bixiyey bian tuxbasa in meesha lagu hayoon la bixinin caailatu malik ibnu cawf annasri ninka magacaa la idhaha malik ibnu cawf caailadiisa yaan la dhiibin buuri iyaga war wixiina kaloo dhami maatidiini kaxays war ma mid bixiye iyo miduu ka amaaday laakiin ninkii taliyaha ka ahaa ummadan dhana jebiyey col jebiye wey ninkii col jabiye la odhan jiray malik ibna cawf ee odaygii duleydna yidhi waa saasiqday naga fadhiiso beesha iyo colka waanu isdaba raraynaaye ee dadka hilifaa usoo qaaday ninkaa reerkiisa waan haynayaa buu isaga welina wuu maqan yahayo isagoo dhagaraysan buu difaac kaga soo jiraa baais raiisu tilka axarb ra-iisu tilka alxarb dagaalka xunayn waa ninkii hogaaminaya isaga caailadiisa an tuxbasa bimaka in maka lagu hayo amar ku bixiye cinda camatihim edadood ha ag joogeen umu cabdillaahi bn umaya islaanta magacaa laydhaabaa weedo oo la yaqaanaaye ha iska ag joogeen buui oo cidina ku xadgudbi mayse aamin ha ahaadeen oo islaantaasa xanaanaynaysa marka reerkiisu wuu noo rahmanaanayaa qorigii qorigii weli dabka ahaa buu dadkii la dhex wareegayaa waa in ka qabanayaa nebigu wuxuu doonaya inuu meeleeyo laftiisa si indhaaragti usoo qabanaya u meelaynaya isagana marka reerkiisa halkan uu joogayaa bu isagu xaguu tegayaa dee nin reerkiisii laga hayaa meeluu tagaa ma jirto waaya faqaala lahu lwafdu wafdigiibaa waxay dhahan ulaaika saadaatuna maya nebi allow dumarkaasi haddaba madaxdayadi dumarkaa aada haysa iyo cailadaas haddaba waa madaxdii faqaala sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi inamaa uriidu bihim lkhayra haddaana khayrun baan madaxda la doonaya madaxa aniguna musiibo kale kuma wade haddaana waan u kordhinaya khayrun baan la doonaya uma sa'ala can maali bal maali ka warama buui xaguu jiraa faqaaluu haraba maca aqiif reer aqiif buu la baxsaday qabiiladina waa hawaazi qabiiladii labaadee dagaal kula jirtay aqiiftaahna waa kuwii difaaca ka galay daaif uu nabiguga soo guuray meesha markuu mari waaye dee nimankiibuu ku biirare faqaala nebigu waxau ihi akhbiruuhu waxaa u sheegtaan annahu in jaaa musliman radatu calayhi ahlahu wa maalahu hadduu ii yimaado isagoo muslima dadkiisa iyo dunyadiisaba waan u celinaya shardintaasu gaadhsiiye ila nebigu dad iyo dunyo kale isa waa wixii raadsamaalkiisu waa islaamka kaasunu sheega wa acaytuhu miatan min alibili boqol geelana waan ku xoolaynaya waa siyaasadii xakiimka ah ee rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo wuxuu rabaa inuu kala yareeyo cadowga uu furfuro saynu xalay kasoo maraynu lahaa waa aamin qalcadda ninkii kasoo soo baxaa waranoo qura maaha kala jebinta iyo siyaasadda iyo furfurkii xagga khayr kale u wadaa isagu xagga shar kale uma furfurayo falamaa balaqa daalika maalika markii uu ninkii maalik dabhuryihii kolkii uu dagaaloogihii warkii gaadhay nazala min alxisni qalcadiibuu kasoo fakaday khufyatan si tuuga ah raggii uu difaaca kula jira madaxda ahaa waataa mudh ayuu kasoo yidhi xataa ataa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam biljiciraana nebigoo jiciraana jooga ereyada bariga ka xigta makaa ayuu yimi faaslama wuu islaamay wa axrasa maalahu wixiisii oo dhanna wuu qaatay nabigu nin been sheegaya maaha sal allahu alay waslam u cid khiyaamaynaya reerkaagii wakaa xoolahaagina wakaa kuna xoolayne boqolkaana qaadan wastacmalahu calayhi salaatu wasalaam nebigu madax wuxuu uga dhigay calaa man aslama min hawaasin qabiiladii reer hawaasin ee uu madaxda ka ahaa darigii horus naarta ku gurayay in alla inta islaamtay adaa ka madaxadi kol haddaad islaamtay madaxnimadii waa lagu daynaya iyo sultaannimadii wixii islaamay wixii gaala si gaara aynu uqaabilayna laakiin imika dadkaagii iyo dunyadaadii iyo madaxnimadaadii waad haysataae ogow inaanu islaamku wuxuu ku kordhiye mooyaane imaanlayo waxay kaa dhicinaynin wey imika imaan buu leeyahay marka saasuu ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u muujinayaa wuxuu dadka ka doonayaa inay tahay un diin iyo islaam iyo caqiida haddii taa laga helana waxaaga wax lagugu daro wey waxoodii hore uu kardhinaya qofka taa laga waayana wixiisii horena way dhaafayaan adduun iyo aakhirana wuu seegaya allah subxana wa tacala